alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى الظaalimiin وashhadu an laa ilaaha ila اllah waliyu saalixiina وashhadu ana muxamada cabduhu rasuulu ama bacd khudbadeenna maanta waxay ku saabsan tahay alfajwa fajwada u dhaxaysa ilmaha iyo waalidka fajwada waxaa lagu yidhaahdaa luqadda aad wada garanaysaan waa gaabka u dhaxeeya ilmaha iyo waalidka su-aashu waxa weeye xagguu ka yimaadaa maa hiya alasbaab <clears throat> gaabkan maxaa keenay asbaabta qaar waxay u laabanaysaa waalidka qaybna waxay u laabanaysaa ilmaha ayay u laabanaysaa ayib intaynaan u gelin labadaa qayboodba ee waxaa jira miis shareecadeennan islaamiga ah waxay siisay usrada iyo qoyska xuquuq qof walba ilmuhu xuquuq buu ku waalidka waalidkuna xuquuq buu ku leeyahay caruurta waxaa kamida mida ah cumar bin alkhaaab radi allaahu canhu ardaah yaa maalin maalmaha ka mida ah nin wiilkiisii wadaba u keenay wuxuu ku yidhi yaa amiira almuminiin wiilkani caaq buu igu yahay waa caasulwaalidayn wuxuu yidhi wiilkiibaa yidhi yaa amiira almuminiin ma dhici kartaa inuu waalidku isaga naftiisu caaq noqdo xuquuqasa ma ku leeyahay ilmuhu waalidka wuxuu yidhi ha xuquuq waa ku leeyahay waxaa ka mida ah, hooyo ahludiin inuu guursado marka horeba oo akhlaaq leh si aan ilmaha hooye aan diin lahayn loogu ceebaynin markuu weynaado waa marka labaada inuu magac fiican u bixiyo waa xuquuqdu ilmuhu ku leeyahay waa marka saddexaade kitaabka ilaah iyo diinta inuu wax ka baro waa xaqa uu ku leeyahay wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin aabbahay hooye ahludiinina ma guursanin oo waa laygu ceebeeyaa magac fiicanna iima bixinin oo jucli buu ii bixiyey jucli waa baalkan xayawaanka xaarwalwaalka la yidhahdo wey qashinka ku dhex jira wiilka magaciisa xaarwalwaal baa la yidhahdaa kitaabka ilaahayna walaa aayatan waaxida igama barinbu amiirulmuminiin intuu odaygu ku jeedsaday baa wuxuu idhi yaa haada kanow adiga ayaa caaq noqday intuuna ilmahaagu caaq kugu noqonin adaa kala horeeyey caaqnimada idan ayuhalaxiba allah subxaana wataala fii kitaab lcaiiz waxaad arki awaamirta loo jeedinaya waalidkabaa ka horaysata ilmaha loo jeediyo allah wuxuu leeya subxaana walaa taqtuluu wlaadakum khashyata imlaaq cidda lala waa waalidka yaa ayuha aladiina aamanuu anfusakum waahliikum naara war ka ilaaliya baa layidhi reerkiinna iyo caruurtiinna naar ha ilaali dadka lala hadlay waalidka kullu raacin in allaha yas'alu kulla raacin cama sarcah ilaahay wuxuu weydiin doonaa qof walba adduunkan jooga wixii la raaciya wuxuu mas-uulka ka ahaa waa la weydiin doonaa qiyaamada kafaa bilmari iman an yudayica man yaquut qofka waxaa ugu filanba dembi inuu dayaco wuxuu mas-uulka ka ah cidda lala hadli oo intaasoo dhan loo jeedini waa waalidka weyaan ilmihii xaggee lagu gaaraya horta o hadaba maxaa keena fajwada iyo waxa u dhexeeya asbaabta waxaan rabaa inaan ka hadalno maxaa keena inay kala fogaadaan waalidka iyo caruurtu ilaan waad aragteen waa la kala fogaaday asbaabta uu waalidku leeyahay kow waxaa ka ah in aabbaha iyo hooyadu caruurta ay ka mashquulaan oo ay wax kale ku mashquulaan ama taleefon ha lagu mashquulo ama tiifi ha lagu mashquulo ama shaqaba ha looga mashquulo in ilmihii laga mashquulo waxay yidhahdeen qisa ayaa waxay dhacday wadamada carabta wiilba aabbihii ku yidhi aabbo saacadii meeqaad shaqaysaa markaasaa wuxuu ihi maxaad iga weydiino waan rabaa ii sheeg boqol riyaal baan shaqeeyaabuu wuxuu yidhi konton baan haystaayo konton dayn ma igu siin kartaa maxaad ku samayn buui u baahnay isii buui wuu boqolkii marta farta uu ka saaray baa intuu aabbihii u dhiibay wuxuu ihi aabba boqolkan qaado oo hal saac aniga ila joog ila sheekayso hal saac ayib marka mashquuliyada uu ilmuhu dareemayo oo waalidkii ka mashquulay wuxuu raadinayaa cid kale oo xaajada iyo dareenka uu le ilmuhu waxbuu u baahan yahay uu weydiisto waxaa kamida oo kale tarbiyada adag oo shadiidada ah oo laga yaabo in aynan ka soconaynin meelahan qaarkood daad tiraada waxaan u tarbiyanaya markaan tuulada ku noolaa sidan waxu tarbiyayn jiray iyo halkan isku mid ma ah nafsiyaadka iyo culturka iyo waxa dhan iyo aqaafada iyo bulshada lala nool iyo magaalada iyo wililmuhu arkaayo gabadh iyo wiilba way isbedeleen waxaa ka mida ah aabbuhu inuusan mutaabaco mustamiro ah waxbarashadiisaba la soconin waxaa laga yaabaa aabbayaal qaarkood iyo hooyooyinkood madrasada ama iskuulka waxay tagaan markii ilmahoodu ama dhaco ama laga soo qayliyo loo yeedho warqad loo soo dira tagaan laakiin ma dhacdaa inaad maalin walba iskuulka aad tagto inaad madrasada tagto inaad macalinka weydiiso tirada ka waran cunugayga gabadhayda iyo wiilkayga waxbarashada say ku yihiin marka waa inaad daba socotood ka warqabto w qaar badan oo kamida ah waalidka waxayba u maleeyeen mas-uuliyadda inay tahay waxa ay siinayaan wax la cuni iyo wax la cabtiyo wax la xidho walidaalika baad arka aabba isagoo kule waad soo shaqeeyey anigu maalintoo dhan baan shaqeeyaa sax wuu shaqeeyaa laakiin mas kalena way ku saarantaha intaa keliya maaha habeenkii maxaad qabataa markaad gurigaaga timaadda maxaad qabataa mise meelaha dadku ay ku gaxweeyaan iyo bannaanada taagantood sheeko u aaddaa ayib qayb ka mida waxaa oo fajwada keenta ilmaha dabeecadoodaba inaydan waaligu isbaranin cadam tafahum dabeecati caruurtaba inaadan baranin baa suuragala ayib waxaa ka mid ah waxyaabaha qaarna waxay ka yimaadaan xagga caruurta oo keena inay kala fogaadaan waxaa ka mida lambar on inuu ilmuhuba caaq kugu noqdo caaqa wax badan baa keeni kara allah subxaana watacaala baa ka dhiga mid aniid oho madax adagoo waalidkiiba aan maqlaynin marka kulama uu aabbaha ama hooyadu arto ilma aan maqlaynin isaguna waa suuragal inuu ku adadkaado marka fajwadii way imaanaysaa iyo kala fogaanti waxaa ka waxyaabaha iyaguna keenaya oo ka imaanaya xagga caruurta in marxalada muraahaqa ama qaangaarka markan teenagerka la yidhaahdo nafsiyaad gaara bay leedahay tarbiya gaaray leedoo ka duwan markii ilmuhu uu yaraa marka waa inuu aabbaha ama hooyadu garan karaan maxaa kusoo ziyaaday ilmahan xaajaadkiisa iyo dalabkiisa maxaa kusoo ziyaaday waa arin kaleo iyaduna meesha ku jirta waxaa suuragal ah faariqu sinni waa asbaab keeni karta in la kala fogaado yacnii in aabbo weyn oo da'diisu ay weyn tahay oo siddeetan sane ama toddobaatan sano jiraay inuu hadda ilmo yar dhalo hadda kama hadlaayo odayaasha kuma sii jeedo ma dhahayo ha guursanin anu taa kama hadlaayo laakiin waxaan ka hadlayaa haddaad dhasho adigii ilmaha way isfahmi maysaan intaasaan ka hadlaya maxaa keena isma fahmaysa ilmahan yar wuxuu ku jiraa baa u bilowday snabjat buu ku jiraa aduguna bbc ag taagan tahay marka isuma imaan kartaan ugu yaraan nafsiyaadkiinu isma fahmaysaan oo midaan ka hadlaynay laysma fahmayo ayib waxaa ka mid a fi tarbiya oo waa waalid u dhexeeya aabbuhu wuxuu wataa awaamir hooyaduna waxay wadataa awaamir kale suma imaan kartaan kani markuu tago kani wax kaluu siinaya hadal kaluu ku dhihi kana si kaluu siinaya si kala duwan baa marka loo wada waa inuu ka jiro guriga manhaj mustaqir oo mutabaca oo labada qof ay isku waafaqsan yihiin oo midna midka kale uusan burinayn ayib waxaa ka mid waxaan rabaa inaan eh, nasaaix gebagabada inaan soo gudbiyo qayb nasaaix ah. oo tajruba ay culimaau tarbawiya ay keeneen ah waxaa ka mid ah eh, ilmahaaga labaatan daqiiqo inaad la sheekaysato maalin walba bal isku day labaatan daqiiqo kuma jirto baa layidhi min hayri tawjiih wala nusx eh, waxbarashada ha kala hadlin homework ha kala hadlin cashir ha kala hadlin jas keliya sheeko dhig sheekaysta labaatan daqiiqo wakhtigaaga dhan hour miyaad labaatan ka siin weyda ayib lamber two waxaa ka mid ah waxaad u sheegtaa ilmahaaga inaad jeceshahay maalintii u fiirsa waxaa laga yaba la yaabto shan jeer ilaa toban jeer waxaad ku tidhaahdaa waa ku jecla jumcadan jumcadii ka horraysa waxaan joogay toronto masaajidka khaalid markaa waxaan ku idhi bal tabiiq ku sameeye baratig arintan habeenkii muxaadare aan ka soo jeediyey ee aabba ayaa intaan fadhiyo muxaadaradu socotay wallaahi weeggii horee dhacday qisadaas intii la fadhiyey baa waxaan ku idhi bal hadda waxaad ku dhahdaan waan ku jeclahay ilmihiinna u sheega hadda intaad fadhidaan ee aabba wuxuu u qoray gabadhiisii aabbo waan ku jeclahay waana ku duceeyaa isla sakan daqiiqadii waxay u soo jawaabtay aabbo waan ku jeclahay wakhti walbana waan ku duceeyaa markaan muxaadara ka baxay buu u yimid wuxuu tusay messaj kale oo uu u diray shan iyo labaatan maalmood ka hor oo uu ku yidhi aabba isoowac kelimadaasuu adeegsa aabba isoowac shan iyo labaatan maalmood gabadhuu dhalimayn uu jawaab hal kelima kuma dheh markaan idhi hadda bal isku day yaa wuxuu ka bilaabay aabba waan ku jeclahay waxay tihi waan ku jeclahay aniguna isla saacaddii marka macnayay samaynaysaa goormaa kugu dambaysood ku tidhaahdo waxaa la yidhi niman eh, baa waa dhoweed laga qaaday interview waxaa la yidhi kulligiin waxaa laydin weydiinaya hal su-aaloo isku wada mid ah goormaa idinku dambaysood xaaskiinna ku dhahdeen waan ku jeclahay marka mid wuxuu maanta midna shalay midna daraad midna weygii hore mid sanadkii horeaan markuu idhi waa ku jecla waxaa la hadda bal masajkaan u wada dira kulligiin masajka wuxuu ahaa waa loo dhiibay waxaad ku tiradaa qof walbao waxaaskaaga waan ku jecla yani sida aynu inagu wax u khaldayna baan rabaa inaan ku tuso innagaa wax badan fajwadan baan u socdaa innagaa keennay inaan kala fogaano hadday reer tahayna innagaa kala fogaanta keennay hadday uba tahayna innagaa kalafogaanta waalidkaa keenay masajkii bay wada direen markaasuu nin waliba yidhi waa ku jeclah tii u horeysay oo soo marka waxaa la jawaabaha idinku aqrinine nin walbaba suuj sameeya aduu akhri jawaabta ninkaasi soo qoray dadkuna way maqlayaan gabadhii u horreysay waxay soo qortay miyaad soo waalanaysaa maanta tii ku xigtayna waxay qortay ma hooyadaabaa inoo soo socota tii saddexaad waxay tidhi ma waxoogaa lacaga baad iga rabtaa jawaabo noocaasaba kulligood soo wada qoreen toban jawaabood oo kala duwan bay soo qoreen mid kale waxay tidhi oo wacajo badnayd haddaada ii sheegin masajkan ciddaad u dirtay guriga maanta imaan maysa yani iyada kumuu dhihin ku jecla laakiin tu kalaa suuragala ah inuu ku yidhahdo waan ku jecla soo marka waxaa soo baxay nataa'ij baa la marka maxaa ka yimid waxaa ka yimid inuusan midkoodna adeegsan been inay ahayd ereygay lahaayeen shalay baan ku idhi waan ku jecla waayo lama yaabteen soo midna kuma odhan xaaskiisa waan ku jeclahay marka caruurteenna aan ku dhahno waan ku jeclahay shan jeer ilaa toban jeer bal aahaarkii reedka ka yimaada tijaabi adugu maanta insha allah caawa wada tijaabi waxaa intaa ka duwan shan jeer ilaa toban jeer ammaan ilmaha yarka ah waxaad ku ammaantaa ficiluu sameeyey homwogiibu ka shaqeeyey casharkiibu soo bartay wuxuu samey ku ammaan ama waxaad ku ammaantaa ashakl alkhaariji muuqaalka ka muuqda siduu u labisan yahay siduu timaha soo jartay siduu ilmuhu wiilkaagii siduu ku ammaan ammaantaa uu ammaan waxa laga yaba inaad tirahdo maxaa loo ammaanayaa waxyaabaha cajabta badan tijaabinay adiga weyn hadii lagu ammaano waad kala fadfadaysaa kulligeen ammaanta waan jecelahay xaqiiqa wey arrintaas ruux aan jeclayn ammaanta ma marka ilmaha yarka maxaad u malin ku samaynayso ayib waxaa ka mid ah waxyaabaha loo rabno inaan ku toosinno oo nasaaixda laba jeer aabbo waliba ama hooyo waliba ilmahooda laba jeer asbuucii guriga balkala bax oo nishaad ka baxsan guriga la samee wuxuu rabaa ha ilaahu ilaahumaad socod soo samaysaan kubada la soo ciyaar caruurtiinna kubadda magaaladeenna meelaha caruurta lagu ciyaarsa raac waalidkii hooyada raac la soo arag ayib waxaa ka mida ee laba jeer asbuucii reerku ha isla cuntay caruurta la fadhiiso cuntada way ka duwan tahay midda hadda guryaha aan laga sameeyo laga yaab wiilku inuu mar yimaado cunteeyo gabadha ah, timaado waxeeda iska soo ridato ma ah laga rabaa hal habeenoo la ballansan yahay reerka dhan ay dhinac ka soo wada fadhiisanayaan xeerada afarta dhinac ha laga fadhiisto soo xusuusataan waagii hore sidii loo wadaagi jiray cuntada dhinacyada laga fadhiisan jiray ayib la fadhiiso caruurtaada meel degan adigoo la sheekaysanaya ugu dambayntii waxyaabaha tarbiya ahaan la soo jeediyo ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah, ee lamasaad ama taabasho caruurta lagu sameeya nafteeda jirta gacantaan markay ku taabato u fiirsada waxaa laga yaabaa inaadan dareen u lahayn laakiin gacantaada markaad qofka saarto macnay samaynaysaa qof weyn iyo qof yarba macnay u samaynaysaa marka markaad ilmahaaga dul saarto macnay samaynaysa marka lamsa oo ah haddii laga taabto waxaa la yidhahdaa halkaa qadaadka iyo meeshaa dambe raxmad iyo ra'f iyo naxariis ayay keentaa bal sidaa u saar ilmaha yarka haddii aad ka taabato madaxa halka sarena waxay keentaa ictizaaz iyo fakhri waxa la yidhahda iyo maa sha allah qofku inuu walidaalikabaa halkaa xataa laga shumiyaa dadka waa waaweynoo la qadarinayo hadii aad jabiinkan aad ka taabatiyo wejiga halkaa laga saara gacanta tahdiya keentaayo way dejisaa somaydaan qofku markuu xanuunsan yahay in halkaa laga taabto halkaa laga taabto laga qabto yani saa markii waxoogaa lagu hayo waxaa dareemaysaa in lagu dejinayo haddaad labada dhaban ka taabtana shawq iyo jacayl bay keentaa xitaa gacanta la qabto qofka haddaad saa u salaanto u yarahayso waxay keentaa bale taqwiyatalcalaaqa calaaqadu way weynaanaysaa hadduu qadab iyo xanaaq iyo cadho ilmahagu dareemayana laabta sida uga salaaxa kullu haadihi waa nataa'ij waa nasaaix ay culamaa kibaar tarbawiyiin ay jeediyeen marka waxaa la rabaa keliya inaan innaga dabaqno hadday shumin sidaas oo kale iyado inta aan soo maray bay shumintu keentaa oo macnahaas iyadoo dhalisaa haddaad inta ka shumido haddaad dhaban ka shumido haddaad weji ka shumido haddaad macnahaas iyadoo keenaysaa ugu dambaynta addamma inaad ilmahaaga intaad soo qabato halkan beerkaa ku dhajiso goorma kugu dambayso ilmaaga beerka saarta ood usoo jeeda halkaa aad saarta rasuulka sal allahu calayhi waaali wasalam faatima azahraa oo u jeclaa intay raggii oo jooga soo dhexmarta ama ay timaado baa iyagoo u jeeda intuu soo qabto halkaa beerkaa ku dhajin jira muxuu dareemayaa ilmaad halkaa soo saarta marka aan insha allahu tacaala tijaabino waa mowduuc tarbiya oo tabiiq inooga baahanaya baraatig insha allahu tacaala ayuha almusaluuna saluu wslimuu cala man umirtum bisalaati wasalaam ina allah wmalaa'ikatu yusaluuna cala اnabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wslimuu tasliima allahuma aciz alislaam wاlmuslimiin أذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك